بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال المؤلف رحمه الله الحديث السادس والسبعون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رsuuل الlahi slى الlه عlيه وعlى آله وsلم nebigu wuxuu yihi yضxak الlah ilىa rajuleyn ilaahay wuxuu ku qaslaa laba nin yaqtulu axaduhumaa midkood alaakhara kan kale uu dilaa yadkhulaani aljanna labadoodubana jannada gelaya yuqaatilu haadaa mid ka mida labadooda ayaa wuxuu ku dagaalamaa fii sabiililah jidka ilaahay fayuqtal waa la dilaa oo kii kala dilaa uma yatuubu allaahu cala alqaatil ilaahi wuxuu ka toobad aqbalaa midkii kaas dilay oo markaas gaal ahaa fa yuslim waa soo islaamaa fayujaahidu fii sabiili illaah jidka ilaahay ayuu ku jihaadaa fayustashhad isnaasoo shahiiduhu dhimana muttafaqun caleyh haada alxadiidu yadullu calaa tanawuci karam alkariim allaha deeqsiga ah deeqsinimadiisu inay noocyo badantahay ayuu xadiiskan tusinaa wa anna karamahu wa fadlahu allah fadligiisa iyo deeqsinimadiisa mutanawicun min wujuuhin laa tucad inuu noocyo badan yahay min wujuuhin laa tucad walaa tuxsaa dhinacyo badan oo aan la tiri karin aanna la koobi karin walaa yadkhulu fii cuquuli lkhalqi dadka makhluuqa ah caqligoodana aan geli karin iyo wa khawaatirihim iyo maskaxdooda yacni waxa kusoo dhacaa fa haadaani arajulaani labadaa nin alladaani kuwaasoo qatala axaduhuma alaakhar midkoodkan kale uu dilay qayad allaahu likullin minhumaa mid kasta oo labadooda ka mid ah ilaahay wuxuu u sahlay min fadlihi wa karamihi wuxuu uga sahlay sababan sabab owsalahu gaarsiiyey ila aljannati jannada inuu galo falawal midka hore qaatala fii sabiilihi jidka ilaahay buu ku dagaalamay wa akramahu allaahu calaa yadi rajuli alaakhar ninka kale gacantiisa ah ayaa ilaahay wuxuu ku sharfay alladii kaasoo lam yuslim bacdu markaas aan weli islaamin ilaahay wuxuu ku karaameeyey bishahaada shahaado allatii hiya acla almaraatib oo darajooyinka midda ugu sarrayda ah bacda martabat asidiiqiin martabadaasay marka ku xigtaa shahaadada wa qaraduhu fii jihaadihi ninkaas ujeeddada jihaadkiisa uu ka leeyahaana waxay ahayd iclaa'u kelimati illaah waataqarub ilaa rabbihi bidaalika iyo jihaadkaas inuu ilaahay ugu dhowaado fa ajruhu cala allah ajarkiisa ilaahay korkiisu u ahaaday ilaahay baa ballan qaaday walaysa lahu cala alqaatili xaqun midkii dilayna wax xaq ah kuma laha fa habata ajruhu cala allah ajarkiisa ilaahay korkiis buu ahaaday ilaahay baa u ballan qaaday wa ama alaakarkan kale miya fa ina allaha tacaala jacala wuxuu ka dhigay baaba towbati maftuuxan likulli man araada towbata bilislaami wamaa duunahu allah wuxuu ka dhigay albaabka towbada mid u furan qof kasta oo rabo inuu toobad keeno oo islaannimo ku toobad keeno oo gaalnimada uu ka soo laabto iyo wamaa duunahu wixii islaamka ka sokeeya qofka gaalka ah ilaahay wuxuu u furay baabu towba inuu ku soo laabto ou soo islaamo isagoo muslima dunuubtii kale uu galo oo gaalnimo aan gaarsiisnaynna albaabku waa u furan yahay towbada inuu soo laabto walam yajcal denban min addunuub dembi dembiyada ka mid ilaahay kama dhigin maanican mid hor istaaga min qabuuli towba toobada in la aqbalo kamaa qaala tacaala fii xaqi taahibiin allah kuwa taahibiinta markuu ka warramay wuxuu yidhi qul waxaad tidhaahdaa yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim adoomaday addoommadaydii naftooda ku xadgudbay waxaad ku dhahdaa laa taqnatuu min raxmat illaah naxariista ilaahay ha ka quusanina ina allaha yakfiru dunuuba jamiica inahu algafuur raxiim falamaa aslama ninkan markuu soo islaamay wataaba oo uu toobad keenay maxaa canhu lkufra ilaahay gaalnimadii waa ka tirtiray wa aahaarahu iyo kufriga raadadkiisii kullahaa gebi ahaanteed uma mana calayhi bishahaada kadibna ilaahay wuxuu ku galladaystay shahaado fadakhala aljanna jannaduu galay ka akhiihi aladii qatalahu sidii walaalkiisii asaga ka horreeyey oo asagu uu dilay oo jannada ku galay shahaadadaas wa akramahu calaa yadihi ilaahay gacantiisana uu ku karaameeyey walam yuhinhu midkan dambe ilaahay ma dullayn calaa yadi akhiihi walaalkiis gacantiisa kuma dullaynin biqatlihi inuu dilo wahuwa kaafir isagoo gaal ah ilaan midkan dambe marka uu dagaalamaho gaalnimada uu ku dagaalamaa haddii la dii haddii la dili lahaa isagoo isagoo muhiin ah ayuu dunida ka tegi lahaa ilaan waa gaal markaas ilaahay taas buu ka badbaadiyey waxaana lagu sharfay shahaado fa haada adaxik min albaari qosolkan allaha xaggiisa ka aada yadullu wuxuu tusinaa calaa gaayati karamihi wa juudihi alkaram waljuud waa isku mida deeqsinimadiisa gaayadeeda wa tanawuci barihi baarinimadiisa noocyadeeda badan wa hada daxik alwaarid fii hada alxadiid wa fii kayrihi daxikan xadiiska ku soo arooray axaadiista kale min anusuus oo nusuusta ka mid ah ka kayrihi min sifaati illaahi wuxuu la mid yahay sifaatka kale alraxma alridaa alqadab kuwaasuu la mid yahay cala almu'min waxaa laga rabaa an yactarifa bidalika arrinkaas inuu qiro wayu'mina bihi uu rumeeyo wa annahu xaqun calaa iyo inuu xaq yahay xaqiiqadiisana uu ku sugan yahay ta'wiil marka uma baana bas midka oo kale ha ka dhigin adiga kaas yuusan kugu soo dhicin wa anna sifaatahu allah tilmaamihiisa wa anna sifaatihi allah tilmaamihiisa sifaatu kamaalin waxaa laga rabaa qofka mu'minka inuu rumeeyo tilmaamaha allah tilmaamo dhammaystiran inay yihiin laysa lahu allah fiiha tilmaamahaas mithlun mid lamida ma leh walaa shibhun mid u eg walaa nidun mid u dhigma fakamaa anna lilaahi daatan allah sida uu leeyahay daato laa tushbihuha dawaat oo daatooyin kale aysan u ekayn falahu tacaalaa sifaatun allah wuxuu leeyahy tilmaamo laa tushbihuha sifaat tilmaamuhu aysan u ekayn wa kulluhaa tilmaamaha ilaahay dhammaantood sifaatu xamdin waa tilmaamo lagu ammaano oo uu ku ammaanan yahay wa majdin lagu sharfo tacdiimin lagu weyneeyo wa jalaalin iyo tilmaamo weyni wa jamaalin qurux wa kamaalin dhammaystirnaan fa nu'minu waa rumaynaynaa bimaa jaaءa bihi lkitaabu sunna kitaabkii sunnadu waxay la yimaadaan oo min sifaati rabbina wa naclamu waxaan ognahay annahu laa yatimu aliimaanu waatowxiid iimaanka iyo towxiidku inuusan dhammaystirmaynin ilaa biihbaatihaa tilmaamahaas in la sugo maahane calaa wajhin qaabna loo sugo yaliiqu u cuntama bicadamati illaahi wa kibriyaa'ihi wa majdihi weynida allaah iyo allaah kibriyaa'iisa iyo sharaftiisa wa haada alxadiidu min jumlati alaxaadiid xadiiskan wuxuu ka mid yahay axaadiista badan almuraqiba fi dukhuuli fi lislaam ee dadka jeclaysiinee ku dhiirinaya inay islaamnimada soo galaan wa fatxi abwaabi towbati bikulli wasiila iyo axaadiista tilmaamee albaabada towbadu inay furan tahay wasiilo kasta waddo kasta ay u furan tahay fa ina alislaama islaamka yajubbu maa qabla wixii ka horreeyey asagaa baabi'iya qofku wixii dunuub ah oo uu gaalnimada kusoo galay hadduu soo islaamo waxaasoo dhan waa ka baaba'ayan waa ka tirtirmaayaan asagoo maalinkaas dhashay oo kalu noqon ah wamaa camilahu linsaanu insaanku wuxuu sameeyo fii xaali kufrihi intuu gaalka ahaa waqad aslama calaa maa aslafa fa ina alislaama islaamku yajubu maa qabla wixii ka horreeyey wuu baabi'iyaa iyo wamaa camilahu linsaanu insaanku wuxuu sameeyey wuu baabi'iyaa fii xaali kufrihi intuu gaal ahaa waqad aslama calaa maa aslafa wixii uu hormarsaday ayuu ku soo islaamay xata ariqaab alatii qatalahaa xataa nafafyaalkii uu dilay nusran libaatilihi gaalnimadiisa asoo u hiilinaa walamwaal alatii istawlaa calayha iyo xoolihii uu gacanta ku dhigay min ajli daalika baatilkiisa asoo u hiilinaa kullu dalika waxaasoo dhan macfuun canhu waa loo cafinaa bacda alislaam hadduu soo islaamo dadkii muslimiinta ahaa oo dagaalka uu la galay asagoo gaalnimadiisa difaac ah ee uu laayay xitaa looma hayso hadduu soo islaamo wa qowlunaa aan leenahay min ajli daalika baatilkiisa u nusraynta uu u nusraynaa wixii uu ku helay marka leeyahay ixtiraazun waxaan ka ixtiraasaynaa waxaan iska ilaalinaynaa can ilxuquuqi alatii iqtadatha almucaamalaat xuquuqda mucaamalaadku ay keento beyna almuslimiina waalkufaar mucaamalada gaalada iyo muslimiinta dhex marta wixii markaas lagu yeesho isagoo gaal ah ee kadib uu soo islaamo iyadoo lagu leeyahay ka dhici maayaan wixii mucaamalo ah ee markaas ka hor isagii muslimiin dhex maray ama deyn ama mucaamalaad kale ama khiyaano wax lamiduu sameeyey markuu soo islaamo waa laga rabaa markaas ilan waa shay mucaamalo ku yimid fa ina alkaafira idaa aslama gaalku hadduu soo islaamo calayhi xuquuqun ayadoo xuquuq lagu leeyahay wa duyuunun deymo lagu leeyahay wa acyaanun iyo cayn caynta oo loo loola loola jeedo ashyaada ah uu markaas qaatay deynna waa wixii dimadiisa ah qofbuu wuxuu ka qaatay tusaale ahaan gaariyuu ka qaatay ama farasuu ka qaatay shaygaas cayntiisiina weli waa hayaa ama deyn ayuu ka qaatay xuquuqda noocaas haddii lagu leeyahay wa xasalat lahu bisababi almucaamala wa acyaanin akhadahaa uu qaatay wa xasalat lahu u xasishay bisababi almucaamala mucaamalada uu galay sababteed ugu xasishay fa ina alislaama laa yusqituhaa ka ridi maayo waa lagu leeyahay liannaha mucaamalaatun mushtaraka bayna annaas maxaa yeelay waa mucaamalaad dadka ka dhexeeya barihim wa faajirihim kooda fiican iyo kooda dembiilaha ah muslimihim wa kaafirihim kii muslina iyo kii gaal ah bikhilaafi alqismi alawal qaybta hore laakiin tan waa ka duwantao waa loo cafinaa wixii isagoo gaalnimadiisa ku dagaalama uu laayo ama uu qaato fa ina kullan min adarafayni labada kooxood mid kastoo ka mid ah almuslimiin walkufaar idaa xasalat alxarbu dagaal hadduu dhaco watarataba calayhi qatlun oo dagaalkaas uu ka dhasho dil wa akhdu maalin xoolo la qaato laa yuraddu lasoo celin maayo wixii la qaato ilaa tawcan wa tabarucan qofku rabooshihiisa iyo khiyaarkiisuu ku soo celin karaa inuu isaga tabaruco miman wasala ileyhi qofkuu gaaray oo gacanta u galayna uu iska soo celiyo wallaahu aclam buu yidhi wa yushbihu haadaa min bacdi alwujuuh qaybaha dhinacyada qaar kan waxaa u eg qitaalu ahli lbaqyi liahli lcadli dadka ahlulcadliga ah dagaalka ay la galaan dadka fallaagada ah oo ku baxa xaysu lam yudaminhum alculamaa qoladaas fallaagada ah culummadu ma aysan dhihin haddamaanad qaadeen waa laga rabaa ma aysan dhihin maa atlafuuhu wixii ay baabiyeen xaalal xarb intay dagaalka ku jireen oo min nufuusin dad ay laayeen ah wa amwaalin xoole ay qaateen ah litaawiil ayagoo ta'wiil ku jira darteed kamaa ajmaca calaa daalika asaxaabatu radia allaahu canhum sida arrinkaas saxaabadu ay isugu waafaqeen xiina waqacat ilfitna markii fitnadii ay dhacday fa ajmacuu waxay isku waafaqeen calaa anna maa talifa wixii baaba'o min nufuusin ah wa utlifa la baabi'iyo min amwaalin laysa fiihi damaanun min altarafayn labadii kooxood dagaalantay mid ka mid ah lagama rabo inuu damiinto oo keen la dhihi maayo wa fii qowlihi uu yidhi uma yatuubu llahu cala alaakhari fayuslim daliilun wuxuu tusinaa calaa anna towbatallaahi calaa man aslama qofka soo islaama towbada ilaahay aw taaba min dunuubihi ama dunuubtiisa ka soo laabta towbada ilaahay mutaqadimatun calaa towbati alcabdi towbada addoonka tii ilaahay baa ka horeyda oo macnaheed uu yahay toobadkeenidan uu toobadkeena waa inuu ilaahay waafajiyo haddii ilaahay uusan waafajin lahayn miyuu toobad keeni lahaa maya markuu toobad keenay kadibna haddana ilaahay waa ka aqbalaa qofku marka wax kasta oo nimcaa oo uu haysto ama mid adduuniya ama mid aakhira ah waa fadli ilaahay iyo naxariistiisa ayuu ku helay midda diineedna kumaba sii jirtaba acmaasha marka saalixaadka ah oo qofka sabab ugu noqonaya jannada inuu galo ilaahay baa markii hore waafajiyey haddii ilahay uusan ku waafajin lahayn markii hore ma aadan samaydeen naxariistiisa iyo fadligiisa iyo ixsaankiisa karamkiisa ku heshay kadibna ilaahay waa kaa abaalmarinaa kadibna ilaahay jannaduu ku gelinaa haddaba jannada gelitaankeedu marka waa maxdu fadlihi wa ixsaanihi fadliga ilaahay ixsaankiisa oo barax le ayuu qofku jannada ku galaa fa ina allaha tacaala fa fainahu tacaala adina bitowbatihi towbadiisa ayuu idmay wa qadarahaa waa u qadaray wa latafa bihi waa ugu turay id qayada lahu lasbaab almuujiba litowbatihi maxaa yeel ilaahay wuxuu u sahlay qofkaas asbaabtii keeni lahayd inuu toobad keeno asaa waafajiyey fa taaba alcabdu addoonkii waa toobad keenay markii ilaahay uu waafajiyey kabacdi uma taaba allaahu calayhi bacda daalika markaas kadibna ilaahay toobadiisii waa ka aqbalay bian maxa canhu maa sabaqa min aljaraa oo ilaahay wuxuu ka tirtiray wixii hore uu u sameeyey oo dembiye ah alkufri famaa duunahu wuxuu ilaahay ka tirtiray gaalnimada iyo wixii ka hooseeyey fa towbatu lcabdi maxfuufatun bitowbatayni towbada addoonka waxay ku hareeraysan tahay laba towbo oo allaah uu leeyahay marka hore inuu ilaahay waafajiyo marka dambena ilaahay inuu ka aqbalo tafadala bihimaa labadoodaasba calayhi addoonka waxaa ku galladaystay rabbuhu rabbigiis idnuhu lahu waxaa marka hore ka horaysa ilaahay inuu u idmo wa taqdiiruhu inuu u qadaro wa taysiiruhu uu u fududeeyo litowbati inuu toobad keeno xataa taaba uma ka bacdi markuu toobad keenana mid kalaa ka dambaysa qabuulu towbatii toobadiisa in laga aqbalo wa maxwu zallatihi dhaadhiciisiina in laga tirtiro fa huwa tacaala atawaabu araxiim waa lihii toobad aqbalid badan oo naxariis badan wاtawbatu min ajali الطaacaati طaacaadka kuwa ugu waaweyn bay ka mid tahay wa acdamihaa fahada alxukmu haabitun fii jamiici الطaacaati kulliha xukunka aan soo sheegnay طaacaadka oo dhan waa sugan yahay waa ku sugan yahay طaacaadka oo dhan waa gelaa طaaco kastoo aad samaydo towfiiqda ilaahay iyo taqdiirtiisa iyo taysiirtiisa ka horeyda kadibna ilaahay inuu kaa aqbalaa ka dambayda waana laga horeeya waana laga dambeeya yuwafiqu llaahu laha alcabda daacaadkaas ilaahay waa waafajiya addoonka awalan marka hore wa yuyasiru lahu asbaabaha asbaabtii daacaadkaas uu kula imaan lahaa baa ilaahay u fududeeyaa wa yusahilu lahu turuqahaa wadooyinkeedii buu u sahlaa uma idaa facalaha almutiicu qofkii mutiica ahaa hadduu sameeyo qabilaha kadibna ilaahay waa ka aqbalaa wa kataba lahu bihaa ridwaanahu acmaashaasi taacaadkaas uu sameeyey darteedna ilaahay wuxuu u qoraa raalli ahaanshihiisa inuu ka raalli noqday iyo wa hawaabihi abaalmarkiisa famaa awsaca fadla alkariim allaha deeqsiga fadligiisu waasacnimo badana wamaa aqsara karamahu deeqsinimadiisu tiro badana almutanawic ee noocyo badan alcamiim ee makhluuq oo dhan kala gaara wallahu aclam buu yihi alxadiidu saabic wa can anasin radia allaahu canhu qaala wuxuu uhi qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh wacala ali wasalam laa yatamannayanna axadukum almowt qof adinka idinka mid ah dhimasho yuusan tamaninin yuusan jeclaysanin dhimashada yuusan u wacanin lidurin dhibaato asababow ku dhacday darteed fa in kaana laabudda faacilan arrinkaas inuu sameeyo hadduusan iska daynayn tamani lmowt hadduusan iska dhaafayn falyaqul ha dhaho allaahumma axyinii rabbiyow noolay maa kaanat ilxayaatu khayran lii intaba noloshu ayay fiican tahay wa tawafanii rabbiyow i oofso idaa kaanat ilwafaatu haddii dhimashadu khayran lii ay khayr badan tahay oo xayaatada iga fiican tahay mutafaqun caleyh haadaa nahyun can tamani lmowti kani waa reebitaan la yska reebay mowtka iyo geerida in la tamaniyo lidurri alladii yanzilu bilcabdi oo qofku sababta u tamaninaana waxay tahay dhibaatada addoonka ku dhacday ee ku soo degtay min maradin oo jiro ah aw faqrin oo hanti ah aw khowfin ama cabsi ah aw wuquucin fii shiddatin meel dhiba ah inuu ku dhacay oo mahlakatin iyo halaag inuu lugta la galay aw naxwiha min alshaa iyo wixii la mid ah fa inna fii tamani ilmowti lidaalika arrintaas qofka ku dhacday darteed inuu geeri u tamaniyo mafaasida mafaasid bay leedahay dhibaatooyin badan bay wadataa minhaa waxaa ka mid ah annahu yu'dinu bitasakhuti waatadajur tamanigaasi wuxuu ogeysiinaa wuxuu tusinaa addoonku inuu caraysan yahay oo uu dhibsanaa min alxaalati xaaladii allatii usiiba biha lagu asiibay yuudinu wuxuu ogeysiinaa bitasakhuti inuu addoonku ka caraysan yahay watadajur inuu dhibsanaa min alxaalati xaaladda alatii usiiba biha oo lagu asiibay dhibaatadan gaartay inuu dhibsanaa oo uu ka caraysan yahay oo uu leeyahay maxay iigu dhacday wa huwa ma'muurun addoonkana waxaa la faray bisabri inuu adkaysto waalqiyaam iyo inuu u dhaqaaqo biwadiifatihi wadiifati sabri shaqada sabarkana addoonkii inuu u istaago ayuu amran yahay wa macluumu waxaa la ogyahay anna tamani lmowt yunaafii daalika wadiifadaas sabarka tamani lmowtku waa ka soo horjeedaa wixii marka la amray lidkiisa ayuu noqday tamani lmowt qofka markii musiiba ay ku dhacdo wa minhaa mafaasiddaas waxaa ka mid a annahu yudacifu nafsa nafta ayuu taagdareeyaa wa yuxditu alkhawar taagdarri ayuu keenaa iyo walkasal wehsi wa yuuqicu fi lya'si addoonkana wuxuu ku ridaa quus waalmadluubu min alcabdi addoonkana waxaa laga rabaa muqaawamatu haadihi lumuur arrimaha aan soo sheegnay inuu iska caabiyo oo iska celiyo wasacyi fii idcaafiha wa takfiifiha bixasabi iqtidaarihi iyo inuu ku dadaalo sidii u daciifin lahaa oo u fududayn lahaa inta awooddiisu ay la eg tahay wa an yakuuna macahu min quwati alqalbi wa quwati طamac fii zawaali maa nazala bihi wa an yakuuna macahu waxaana addoonka laga rabaa miciisa inuu yahay min quwati alqalbi qalbiga awooddiisa wa quwati طamac iyo damaca quwadiisa fii zawaali maa nasala bihi waxa ku soo degay zuulitaankiisa wa an yakuuna macahu maca alcabdi addoonka waa inuu miciisa ahaado min quwati alqalbi qalbiga quwadiisa xaggiisa waa inuu uga ahaado quwati damac inuu uga ahaado fii zawaali maa nasala bihi waxa ku soo degay zuulintiisa qalbi awood badan oo waxaas ku soo degay zuuliya iyo tamac awood badan oo waxaas ku soo degay oo musiibada ah zuuliya waa inuu maciis aado yani kaasaa matluub ah wadalika muujibun liamrayn arrinkaasna wuxuu keenaa laba arrimood allutfu lilaahi qofka marka haddii uu sidaas yeelo oo uu ku dadaalo takfiifinteeda iyo idcaafinteeda laba arrimood buu helaa allutfu lilaahi turitaan ilaahay xaggiisa ka ahaaday liman ataa bilasbaab alma'muur biha arrimaha la isfaray asbaabteeda qofka la yimaado ilaahay inuu u turo waa kow wasacyu naafic iyo dadaal waxtar leh alladii yuujibuhu kaasoo uu keenaa quwatu lqalbi wa rajaa'uhu qalbiga quwadiisa iyo rajadiisa inuu qofku yacni ku dadaalo musiibadan ku dhacday siduu isaga dulqaadi lahaa marka quwatu lqalbi wa quwatu damc haddaysan jirin ee qofkii quus ay hesho oo ay ka adkaato haddii suu isaga qaadi lahaa ku dadaali maayo wa minhaa mafaasidaas waxaa ka mid a ah anna tamani lmowt jahlun wa xumqun waa jahli waana nacasnimo fa innahu laa yadri addoonku ma yaqaano maa yakuunu bacda almowt geerida waxa ka dambeeya geeridan uu ordaa ah oo uu isleeyahay dhibaatada ku haysata aad uga baxdid bilaa iyadu ka dhibaato badneed fainahu laa yadri maa yakunu bacda almowt farubamaa kaana waxaa dhici karta inuu noqdo kalmustajiiri min adduri nin ka baxsaday dhibaato ilaa maa shay u baxsaday huwa asagu afdacu minhu durkii ka argagax badan meesha uu ka cararaa meel ka daran inuu lugta la galaa dhici karta cadaaba albarzakh wa ahwaalahu qabriga cadaabkiisii iyo ahwaashiisii inuu lugta la galaa dhici karta oo markaas uu noqdo kalmustajiiri binnaari min aramdaa qof ka cararay dhibaato ee dhibaatadii midka weyn lugta la galay oo kale uu noqdo wa minhaa ana almowta yaqdacu cala alcabdi alacmaal asaalixa mafaasiddaas waxaa ka mid a ah mowtku addoonka wuxuu ka gooya acmaashii saalixadeed alatii huwa bisadadi ficliha oo uu markaas samaynteeda ku dhex jiro waalqiyaam biha iyo inuu istaago wa baqiyatu cumri lmu'min laa qiimata lahu qofka mu'minka cumrigiisa wixii intaas ka soo haray wax qiimo ah ma laha acmaasha saalixaadka intuu ku samaynaa inta kale marka laga reebo intaas marka laga reebo inta kale wuxuu wax qiimo ah ma leh fa kayfa yatamana inqitaaca camalin see addoonku u tamaninaa camal inuu gooyo addaratu minhu camalkaas wanaagsan in yar oo ka mid ahi khayrun min addunyaa adduunyada ay ka khayr badan tahay wamaa calayha waxa korkeeda saaran wax yar oo camalkaa saalixa ka mid ah o dhan marka la isku soo daro uma dhiganto camal saasa see u tamaniyey inuu gooyo wa akhasu min hada alcumuum waxaa ka mid ah cumuumkan aa soo sheegnay waxaa ka khaasan qiyaamuhu bisabri inuu u istaago adkaysi cala aduri aladii asaabahu dhibka isaga asiibay inuu u adkaysto fa ina allaha yuwafi saabiriina ajrahum bikayri xisaab dadka saabiriinta ah ajarkooda ilaahay wuxuu siiyaa oo u oofiyaa xisaab la-aan taasoo macnaheedu uu yahay acmaasha saalixa ah ee qofku uu sameynayo intuu dunida joogo inuu tamaniyo inqitaaceeda ma aha weliba gaar ahaan sabarka dhibaatada ku dhacday inuu ku sabro sabarkaas marka inqitaaciisa waa inuusan tamanin sababtuna waxay tahay sabarku wuxuu leeyahay thawaab iyo ajir aan ilaahay u xisaabinayn wlihada qaala fi aakhiri اxadiid wuxuu yihi fain kaana laabudda faacila falyaqul allahuma axyinii ma kanat اlxayaatu khayra lii watawafan ida kanat اlwafaatu khayra lii fayajcalu lcabda fayajcalu lcabdu addoonku alamra arrinka wuxuu ka dhigaa mufawida ilaa rabbihi mid uu ilaahay uu ku halleeyey arrintiisa waa inuu allah ku halleeyo alladii allahaasoo yaclamu og maa fiihi alkhayru waasalaax lahu waxaa asaga u fiican oo u hagaagsan allaha og alladii yaclamu allahaasoo og min masaalixi cabdihi masaalixda addoonkiisa danaha addoonka maa laa yaclamu alcabdu addoonku wuxuusan ogeyn wa yuriidu lahu min alkhayri oo allah addoonka uu la rabo khayr maa laa yuriiduhu addoonku wuxuusan doonayn khayr badan oo adigu aadan doonayn oo ilaahay markii dambe uu kuu keenayaa jira wayaltafu bihi dheh ilaahay addoonka wuu u turaa fii balaa'ihi musiibadiisa kamaa yaltafu bihi sida addoonka ilaahay ugu tura fii nacmaa'ihi markuu barwaaqaysan yahay wاlfarqu bayna hada wa bayna qowlihi salى اllahu alay wasalam laa yaqul axadukum allahuma اkfir lii in shiئta allahuma arxamnii in shiئta walaakin liyaczim اlmasأla faina allaha laa mukriha lahu xadiiskan haddaba waxaa ku jirta hadda aan soo qaadanay inuu addoonku yidhaahdo rabbiyow haddii noloshu ay ii fiican tahayna inooley haddii geeridu ay ii khayr badan tahayna rabbiyow idil adaa yaqaana xadiis kalena waxaa ku jirtay in addoonka laga reebo inuu yidhaahdo rabbiyow ii dembi dhaaf haddaad rabto allahuma arxamnii in shi'ta rabbiyow haddii aa rabto ii naxariiso walaakin liyaczib ilmas'ala baryada ha gooyo oo tacliiqa mashii'ada ha ka dhaafo allaahuma arxamnii allaahuma akfir lii ha dhaho mashii'ada uu ku xira ha ka dhaafo fa ina allaha laa mukriha lahu ilaahay cid qasbee ma jirto farqiga marka labadooda udhexeeya muxuu yahy ana almadkuura fii hada alxadiid xadiidkan midka lagu sheegay aladii fiihi tacliiqu bicilmi illaahi wa iraadatihi kaas oo addoonku uu ku xiraa cilmiga ilaahi iyo iraadadiisa huwa fi lumuuri almucayana waa arrimo gaar ah allatii laa yadri alcabdu addoonku uusan garanayn can caaqibatiha wa maslaxatiha ciribteeda dambe iyo maslaxadeeda wixii marka addoonku uusan ogeyn maslaxadooda iyo caaqibadooda waa inuu yidhahdo rabbiyo adaa iga og hadduu khayr yahana ii fududay hadduu shar yahan iga xir waa inuu dhaho wa ama almadkuuru fi lxadiidi alaakhar xadiis kale waxaa lagu sheegay miya fa hiya waa arrimo alatii yaclamu maslaxatahaa inay dan ugu jirto u og yahay sababtuna waxay tahay naxariista ilaahay iyo makfiradiisa maslaxadaada inay ku jirto waa shay muxatam ah waana shay la og yahay laakiin nolosha iyo geerida tee khayr kugu jira ilaahayaa og marka waa inaad tidhaahdo taas waa inaad rabbi u daydo laakiin tan waa inaad jasmido bal daruuratuhaa daruuradeeda iyo wa xaajatu kulli cabdin ilayhaa fa hiya alumuur alatii yaclamu maslaxatahaa waa arrimaha uu ogyahay inay maslaxo ugu jirto bal daruuratihaa wa xaajatu kulli cabdin calayhaa wa xaajatu kulli cabdin ilayhaa wuxuu yidhi waa daruuro addoon kastana waa u baahan yahay wahiya makfirat ullaahi waraxmatu wanaxwuhu waana makfirada ilaahay iyo naxariistiisa iyo wanaxwiha wixii la mid ah wahiya makfirat ullaahi waraxmatuhu wanaxwuha iyo wixii la mid ah wa ama almadkuuru fi lxadiidi alaakhar xadiiska kale waxaa lagu sheegay fahiya al umuuru waa arrimaha alatii yaclamu addoonku ogyahay maslaxataha inay dan ugu jirto bal daruuratahaa daruuranimadeeda uu og yahay wa xaajata kulli cabdin ilayha addoon kastana inuu u baahan yahay uu og yahay wahiya arrimahaas waxay yihiin makfirat ullaahi wa raxmatuhu wa naxwuhaa fa ina alcabda addoonka yas'aluhaa arrimaha noocaasa oo uu og yahay inuusan addoonku ka maarmin yas'aluhaa ilaahay waa ka baryaa wayadlubuhaa min rabbii rabbigiis ayuu ka dalbaa dalaban jaasiman oo go-an oo mashii'o aan lagu xirayn laa mucallaqan bilmashii'a oo mashii'a aan lagu xirayn iyo wakayriha mashii'a wixii la mid ah liannahu ma'muurun maxaa yeele waa la amray wa muxatamun caleyhi waxaa lagu waajibiyey assacyu fiiha inuu ku dadaalo wa fii jamiici maa yutawasalu ilayhi biha wax kastoo lagu gaari karo wa hada kalfarqi bayna ficli alwaajibaat walmustaxabaat althaabit alamru biha labadoodan hadda aan soo sheegnay farqiga u dhexeeya wuxuu la mid yahay farqiga u udhaxeeya waajibaadka iyo waxyaabaha sunnooyinka ah oo in la is-amray ay sugan tahay fa ina alcabda addoonka yu'maru bificlihaa inuu arrimaha sameeya waa la amraa amra iijaabin iyadoo lagu waajibiyey aw istixbaabin ama iyadoo loo sunneeyey wa bayna bacdi alumuuri almucayana ee arrimaha gaarka ah allatii laa yadri alcabdu addoonku uusan oganin can xaqiiqatiha xaqiiqadeeda iyo maslaxatiha iyo maslaxadeeda wixii waajiba ah iyo wixii sunno ah addoonka waxaa la amray inuu la yimaado waxaa laakiin ka duwan waajibkaas iyo mustaxabkaas addoonka la faray arrimo mucayana oo mubaaxa xaqiiqadeedana addoonku uusan ogeyn wuxuu ku dambayn doono waxaan og tihiin qofku hadduu rabo inuu arrin sameeyo nabigu sala allahu calayh wacala ali wasalam wuxuu yidhi ha la yimaado laba ragco salaatu listikaara salaaddaasoo ilaahay uu ku weydiisana arrinkan hadduu khayr u yahana inuu u fududeeyo hadduu shar u yahana inuu ka celiyo waxa marka istikhaarada loo samaynaa shay waajibana kuma jiro shay mustaxab ahna kuma jiro ilan ayaga waa la amray inuu fiican yahay oo maslaxad ay ku jirto waa la ogyahay kaas asaga istikaaro marka uu tuka maayo laakiin shayga iska mubaaxa ah oo xaqiiqadiisa uusan ogeyn midkaasuu ilaahay weydiisanaa oo uu leeyahay hadduu khayr iigu jiran iwaafaji hadduu shar iigu jirtana dhinacayga marsii wa bayna bacdi umuur almucayana alatii laa yadri alcabdu addoonku uusan garanayn can xaqiiqatiha wa maslaxatiha fa inahu yatawaqaf waa uu ka joogsanaya xataa yatadixa lahu lamru fiiha ilaa arrintu ay u caddaato wastahnaa kahiiru min min ahli lcilmi min haada arrinkan aan soo sheegnay in badan oo culummada ka mida waxay ka soo reebeen jawaaza tamani lmowt inay bannaan tahay geeri in la tamaniyo khawfan min alfitna addoonku hadduu fitna ka cabsado diinkiisa hadduu fitna uga cabsado xadiisku wuxuu sheegaayay qofka inaan loo ogolayn inuu geeri tamaniyo soo ma qeyb culummada ka balle in badanoo ka kamida waxay leeyihiin kuma jirto addoonku hadduu diinkiisa fidna uga cabsado waa tamani karaa wa jacaluu min haada arrinkaas waxay ka dhigeen inuu addoonku tamaniyo khowfan min alfitna waxyaabaha ku soo aroray waxaa ka mid ah yidhaahdeen qowla maryam radi allahu canha ay tiri yaa laytanii midtu qabla haada shallaytadeydee kan hortiis maxaan u dhima waayo waa tamaniday qad tamanat almowt kama istathnaa bacduhum qaarkood waa soo istitnoodeen tamani lmowt shawqan ila allah jacayl ilaahay loo qabo hilow ilaahay loo hiloobaa wa jacaluu minhu waxay ka dhigeen qowla yuusuf anta waliyii fi ddunyaa waalaakhira tawafanii musliman rabbiyow i oofso anoo muslim ah wa alxiqnii bisaalixiin dadkii saalixiinta ahna rabbiyow iga dabageey waxaa ku jirta yidhaahdeen marka inuu tamaniyey geeri shawqan ila allah wa fii haadaa nadar laakiin wuxuu yidhi warkaas dambe oo yuusuf laga sheegay wuxuu yidhi fiiro ayaa ku dhiman yacni sax ma ahu ula jeedaa fa inna yuusufa lam yatamana almowt yuusuf ma uusan tamanin geeri wainamaa inamaa sa'ala allah ilaahi wuxuu ka baryay athabaata cala alislaam xataa yatawafaahu ilaa ilaahay uu oofsado musliman kamaa yas'alu lcabdu rabbahu xusna alkhaatima sida addoonku rabbigiisu u weydiisto khaatimo fiican tawafanii muslimun oo alxiqnii bisaalixiin macnaheedu marka waa maxay rabbiyow hadda idil kama wado ee wuxuu ula jeedaa rabbiyow markaad nafta iga qaadee anoo muslim a ah nafta iga qaat yacni rabbiyow gaalnimaha igu dilna ula jeedaa oo khaatimadeeda ii fiicnay wallahu aclam halkaas ka joogo